bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وsلم عlى نبyina mحamd وعlى آlih وصaxبه أجمعين allahuma انfcna ma clمtna وcلمna ma ynfcna وزidna cilmا qala الإmam abu الxusein msلم بن xajاaج بن msلم الغushayriي naysaburi raximah اllah taعalى xadaثna yaحyى بن yaحyى التmimi fi bab اlmasxi عlى الخufayn almasxu calى الخufayn in la masaxo lugaha meeshii la dhaqi lahaa waysada in wixii markaa ku jiray ee khufeynka la yidhaahdo ama maqaar ha laga sameeyo ama ha laga sameeyo wax kalabe in korka laga masaxo meeshii lugihii la dhaqi lahaa markii intii kale lasoo dhaqo waysada waxaa ugu dambeeya lugaha lugaha hadday ku jiraan wax oo asturaya oo la gashado oo qaboowe iyo kuleelka iyo socodkaba loogu talagalay in laga loo isticmaalo korka ayaa laga masaxayaa masxu cala alkhufeyn baa la yidhaahdaa masalada masxu cala alkhufeyn ahna waa mas'ala haabit ah waxay ku sugan tahay bilqur'aani alkariim wabisuna nabiy sala allah alay wasalam sunat nabiy sal slam wabiijmaaci man yuctadu ijmaacuh qur-aanka kariimka ilahay wuxuu leeyahay markuu ka hadlayay fi suurati almaa'ida aayat alwudu waxaa ka mid aheed wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum bilkasri waarjulikum iyo waarjulakum waa laba qiro oo sabci ah، oo sabciyataan ah oo labaduba waxaa weeyaan mutawaatir ah sabciyaadkay ka mid tahay alqira'atu sabciya marka haddii waarjulikum la yidhaahdo macduufun calaa wamsaxuu biru'uusikum walmacduufu cala almamsuuxi mamsuux way madaxii ha la masaxo lugihina ha la masaxo waa goorma marka lugaha la masaxayo ee aayaddu ka hadlaysa ama qiradaasi waa marka ay luguhu ay ku jiraan khufayn iyo waxsaas oo kale ay leeyihiin marka laakiin ayna khufayn iyo waxba ayna lahayn oy furan yihiin oo bannaan yihiin sidii xubnihii kale ayaa maaragtay loo dhaqaayaa weysadii caadigaheed ay naqaanada la weysaysanaya marka qur-aanka wuu ihbaatiyey oo wuu sugay aayadda ayadaana ku cad sunnada nabigana axaadiista ku soo aroortay fii baabi mascal khufayn mutawaatir weeye almutawaatir almacnawi mutawaatirka labaa loo qaybiyaaye allafdi oo man kadaba calaya mutacamidan loo soo mithaal u ah iyo almacnawi axaadiiu masca alkhufeyn iyo muxuu aha xawdka nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo ruuyada iyo way fara badan yihiin axaadiida muxuu ahaa mutawaatirka xagga macnaha ah ayaguna uu ku jiraa waa ka mid ijmaaca ummaddana way ku ijmaacday oo jamaaca can jamaaca ayaa ka iska warisay oo iska naqlisay oo warkoodu markaa gaaray xadulyaqiin uu gaaray taasaa warisay oo alimaam alxasan albisri raximah llah wuxuu leeyahay sabcuuna min asaxaaba ayaan ka wariyey fi lmasxi cala alkhufayn masxu cala alkhufayn toddobaatan saxaabi baan ka wariyey buu leeyahay alimaam axmed bnu xambal wuxuu leeyahay arbacuuna xadiian baa ku soo arooray fi lmasxi cala alkhufayn waxay culummada ahlu sunnaha kuba dareen qaar ka mid ah caqiidata ahlusunna waljamaca bay ku dareen alimaamu daxaawi markuu caqiidadiisa uu salafka waafaqsan uu tirinayay wuxuu ku daray almasxu cala alkhufayn buu ku daray limaada liannahu ahlulbidcaha raafidada shiicada ah iyo khawaarijtu labadaba way diideen almasxu cala alkhufayn way diideen oo raafidada lugihii oo aan khufayn ku jirin bay iska masaxaan weylun lilcaqaabi min annaar baan soo maray maba dhaqaan lugaha hadday wax ku jiraanna masxu alkhufeyn ayaga ooma tirsanaa ooma tirsanaa lugta in la masaxo unba yaqaanaan marka kuwaasoo lagu radinaayo laguna khilaafayo ayaa waxay noqotay madhab ahlulxaqi wa madhab ahlusunna in khufeynka la masaxo masaa'il fara badan oo cilmi culamaaulfiqhi ay kaga hadleen axaadiistana ay ka qaateen khilaafiyaad iyo masaa'il wajhatu nadarka iyo aragtidana ku kala duwan ayaa ku soo arooray fii baabi masxa alkhufeyn marka laga hadlaayo inta meesha la masaxayo iyo haddii laga hadlaayo awqaadda iyo xadda ay leedahay maalmaha iyo muddada ay leedahay haddii laga hadlaayo mascu iyo shuruudda kale loo shardiyo een arki doona xadiidkii muqiira binu shucba nabiga calay salaam daxhumaa fa inii adkhaltumaa daahiratayn ay masaaisha culamada ka qaateen ee fiqiga ah fii amaakiniha iyo meelaheeda inoogu imaan doontaa in sha allahu tacaala qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi وإسحاq بن إبراhيم وأbو كرayb جميعا عن أbي معاaويةa xw xdثna أbو بكر بن أbي شhيبة qال xdثna أbو معاaوية ووkيع ولفظ ليحyى qال أخبرna أbو معاaوية عن الأعمش سليمان عن إبراhيم عن hmام qاal baala jrيiru jrيir بن cabdاللahi الbajلي ayaa kaadiyey uma markuu kaadiyey dee weysada waa burtaye tawada'a waa weysaystay lugihii markuu maraayo wamasaxa calaa khufayhi labadiisa qof buu korka ka masaxay faqiila waxaa lagu yidhi tafcalu haada sidaa miyaad yeelaysaa awa dhaqidii lugaha la dhaqi jiray faqaala wuxuu yihi nacam waan yeeli sidaas ra'aytu rasuul allah nabiga calayhi salaam baan arkay oo baala kaadiyey uma tawada'a weysaystay wamasaxa calaa khufayhi labadiisa qofna masaxay qaala alacmash sulaymaan wuxuu leeyahay qaala ibraahiim anakhaci kaana yucjibuhum taabinimankii uu ka warinaayay taabiciintaha iyo dadkii uu soo gaadhay saxaabadii jariir saxaabigu ahaa uu soo gaadhay marka waxay ahaayeen yucjibhum waxaa cajab gelin jiray hada alxadiidu xadiidkan oy ku farxi jireen lianna islaama jariirin jariir islaamnimadiisu kaana wuxuu ahaa bacda nusuuli اlmaa'ida suurat lmaa'ida markay soo degtay kadib ayuu jariir soo islaamay oo sanadkii sagaalada hijradu soo islaamay jariir bn cabdilaahi suuraddaa suuratulmaa'idana waa ka horraysay faraxa iyo sababulfaraxana waxaa weeyaan suuradda waxay ka hadlaysaa in lugihii la dhaqo qira'at nasbi ama qira'at wa arjulakum lugihii in la dhaqo ayay ka hadashay marka haddii jariir binu cabdilaahi uu islaami lahaa maaida suurat lmaa'ida ka hor intayna soo degin suurat lmaa'ida ka hor hadduu islaami lahaa waxaa la dhihi lahaa aragtida uu arkay nabiga oo masaxayo waxaa ka dambaysay dhaqa ayaa ka dambaysay marka mansuukh weeyaan masixi baa la dhihi lahaa laakiin haddii suuratulmaa'idu la akrinaayo wa arjulakum uu nabiga calayh salaam ka arkay wixii uu weli masaxayo waxay tusaysaa masxu cala alqufayn inaan la nasakhin inaan la nasakhin ayay caddaynaysaa sidaasay ugu farxeen oo la yaabeen dadkii markaa lahaa waa la nasakhay masxu cala alqufayn biaayati alwuduu baa lagu nasakay lagu nasakhay ayaa markaa meesha ka baxay taasaa meesha ka baxay kaana yucjibuhum hada alxadiidu liana islaam jariir kaana wuxuua bacda nuzuul maa'ida maa'ida markay soo degtay kadib ayuu leeyahay nabigo masixi baan arkay taa marka waxay tusaysaa inaan la nasakhinoo suuratulmaa'ida aayaddaa ku jirtana markii luguhu ay furan yihiin oo waxba ayna ku jirin ha la dhaqo marka kalena waa masxu cala alqufayn oo nabiga calayh salaam ficilkiisii iyo tafsiirkii uu ku fasiray qira'atan alkhafdi oo qira'at kasri xadaana isxaaq bn ibrahim alxandali wacaliy bnu khashram qaala waxay yidhahdeen ahbaranaa ciisa bn yunis xa waxadaana moxamed bn abi cumara qaala xadaana sufyaan xa waxadaana minja bn اlxariث الtamimi qaala ahbarana ibn musir caliyu kulhm can acmash sulayman fi hada isnaad bmacna xadiid abi mucaawiya غayr ana fi xadiidi ciisa wasufyaan qaala fakana asxaabu cabdillaahi ibrahim ba wuxuu leey fakana asxaabu cabdillaahi waxay ahaayeen yucjibuhum hada alxadiidu xadiidkana cajab gelin jiray sababu cajabka waxaa weeye lianna islaama jariir jariir ibni cabdillaahi albajali islaamnimadiisa kaana bacda nuzuuli ilmaa'ida buu ahaa fadalla ana almasxa cala alkhufayni lam yunsakh inaan la nasakhin liannahu naasikh iyo mansuukh waxaa la rabaa in naasikha uu dambeeyo soo degitaanka iyo nusuulka ayaa la rabaa kol haddii ay maa'ido aynan dambaynin wax ma nasakhi karto ma nasakhi kartee waa laba mas'alo oo ku bannaan ama mashruuc ku ah in weysada lagu weysaysto lugaha midna waa masx midna waxa weeyaan qasl iyo dhaqitaan wey qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qaala ahbarana abu khaytamata zuhayr can alacma sulaymaan can shaqiiq can xudayfa qaal nabiga maciise aan ahaa faintahaa ilaa subaadati qowm nabiga calayhi salaam wuxuu tagay intahaa ee wasala wuxuu gaaray ilaa subaadati qowmin qolo gudaafadood gudaafadda iyo qashinqubka meesha lagu daadiyo yaa subaada la dhahaa halkaasuu nabiga calayhi salaam tegey fa baala waa kaadiyey qaa'iman isagoo taagan fatanaxaytu waan ka durkay buu leeyahay faqaala nabigaa wuxuu igu yidhi udnu igu soo dhowow fadanowtu waan ku soo dhowaaday xataa qumtu waxaan istaagay cinda caqiibayhi labadiisa cirbood agtooda isaga waa kasii jeedsaday dhabarkuu duway waana asturayaa fatawada'a nabigu markuu xaaja gutay kadib tawada'a waa weysaystay famasaxa calaa khufayhi labada khafnu kafku ka masaxay nabiga sala allah aleh wasalam xadiidku axkaam baa ku jirta ee masaa'il laga fahmayo masalada koobaad waxaa weeyaan intaha ilaa subaadati qowm subaadada waa qashinqubka iyo meelaha qashinka lagu daadiyo waxyaalaha inta badan wasakdi iyo waxaa wanaagsaneen iyo xataa nijaasada lagu tuuraa marka waxyaalaha la mulkiyo ka mid ma aha lama mulkinaayo oo mulki kama suuroobi kara shay nijaasa lama mulkiyo haddii marka la yidhaahdo idaafadaasi waa idaafat likhtisaas oo qoladaasa u dhoweeda oo qashanka iskaga tuuri jirtaye meel ayaga ay leeyihiin ma aha ama haddaan dhahno milkiya iyo arda iyo dhul weeyaanoo dhulkaa laga hadlayaa inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku kaadiyey waa inay ahayd shay ma'duunahoo la ogolaaday gaar ahaan rasuulka calayhi salaam ay saxaabadu ayba aad iyo aad ugu farxi jireen arrimaha iyo wuxuu sameeyey iyo meeshuu gala iyo beertii iyo waa kii geli jiray xadiidkii abu hurayran soo maray nin beertii intuu nabiga galay calayhi salaatu wasalaam abu hurayre iyo saxaabada ugu galeen waa yeeli jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka naftooda dhiib bay ku ahayd idan caam curfiga iyo caadada ahna waa iska jiraa oo meelahaasoo kale inaan ninna ninka kale ka xigsanin inuu ku kaadiyo marka meeshaa subaadada ah ayadoo laftirkeedu istaaggu ku kaadiyey nabiga calayhi salaam waxay tusaysaa inay bannaan tahay istaag in lagu kaadiyo qaar culimmada ka mid ah karaahiyale ama diidaayo xataa qaar ibraahim naqac uu ka mid yahay qofkii istaga ku kaadiya makhraatihiisa lama aqbalayuu leeyahay axaadiistana lagu radinaya gaar ahaan haddii la yidhaahdo wax cilaa ah ma jirin wax cila ah ma jirin markuu nabiga kaadinaya ahlucilmiga qaar baa waxay yidhahdeen cilaa jirta oo waxaa soo aroray xadiid fii sanadihi dacfun nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu xagasha uu ka xanuunsanayay oo lugta uuna laabi karin saasuu u kaadiyey shaafici raximah llahu tacaala isaguna wuxuu leeyahay carabtu waxay isku daaweyn jirtay wajacu sulbi xanuunka dhabarka kaga dhaca iyo istaagga inay ku kaadiyaan bay isku daaweyn jireen curfigaa sidaa ahaan jiray qaar waxay yidhaahdeen maya ee eh, nabiga sala allahu caleyh wasalam meeshaa inuu fadhiisto uma suuroobinoo qashinkii inay ku soo noqoto kaadiduu ka baqaayey iyo maaragtay hadallo kale oo la gergeriyey bay ka mid tahay isticjaal iyo deg deg iyo inuu maarata ka gaadhin iyo inay dadkii maarata ku dhow yihiin oo uu diidanaa in la arko saxaabiga jaliilka ana sutru ka dhigtay radia allahu canhu nabiga calayh salaatu wasalaam iyadoona waxba dhibaataha ma laha iyo masaa'il kale oy fuqahadu sheegaan oy ka mid tahay qofka markuu taagan yahay waxaa u sahlan inuu kaadiyo xadadki kalena xadadka kalena uu ilaaliyo oo wax kale uuna ka imaanin oo kaadidaa ka ahayn ayaa u sahlan baynamaa hadduu fadhiisto laga yaabo sabiilaynkii inay labadaba shaqeeyaan aqwaasha fuqahadu ay sheegaan raxmatullahi calayhim lakiin asalka waxaa weeye hadda xadiidka ka fahmi karro in istaagga lagu kaadinayo qofka aragta isagoo istaag ku kaadinna aadan dhihin gaal istaagga ku kaadin weeye saasay soomaalidu dhahdaa waa gaal istaagga ku kaadinayo ayay dhahaan qofkii kaadi istaa ku kaadiya gaal ma aha wakaa nabigeena sala allah alay wasalamna waa tashriic bayaanuuljawaaz iyo inay bannaan tahay ayuuna ummadiisa rasuulka calayh salam biqadi nadar hadalladaas culammadu sheeg sheegan waa ijtihaadaad iyo aragti inay sax tahayna waa dhici kartaa inayna sawaab ahaynna waa dhici kartaa laakiin baala anabiyu sala allah aleyh wasalam subaabata qowmin qaa'iba isagoo taagan buu kaadiyey intaasaan ugu filan shaahidka loo keenay xadiidka famasaxa calaa kufayh labadii kuf buu korka ka masaxay intaasaa xadiidka turjumada uu ka waafaqsan yahay masx al qufayn xadiid muiira ayuu ku cad yahay waana haabit saxiixa xadaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana jariir jariir ibn cabdilxamiid addabi can mansuur ibni muctamir can abi wail shaqi qaal kaana abu muusa wuxuu ahaa abu muusa alashcari cabdullahi bnu qays radi allahu canhu yushadidu wuxuu adkayn jiray fi lbowli kaadada kaadiduu ku tashadudi jiray wayabuulu xeerkuu ka gaaro tashadudka yabuulu waa kaadin jiray fii qaruura qaruurad buu ku kaadin jiray qaruuradda iyo baallahan dhalooyinka dhalooyinkan iyo qaruuradaha iyo waxaas ayuu intuu afka u saaro ibta yuu ku kaadin si kaadihiisa ayna meelba ugu filnaarin wayaquulu wuxuu dhihi jiray ina banii israa'iila nimankii reer yahuudiya reer ansaar ee banu israiil dhihi jiray kaana idaa asaaba jilda axadihim midkood jidhkiisa markuu ku dhaco bawlun kaadi ay taabato waxay ahayd qaradahu waa goyn jiray bilmaqaariidi manqas buu ku jari jiray oo sidaasayna ahayd shareecadooda biyaha iyo ilaahay uu noo fududeeyo isku dahaaro qaadan ayagu waxay ka mid tahay isrigii iyo aqlaashii alaqlaali alatii kaanat calayhim culaysihii ilaahay dusha ka saaray ee lagu dhibay ee ayaga markay madaxadeed iyo shareeca khilaaf ay bilaabeen lagu adkeeyey wax xalaalaheed in laga xarimay iyo wax ay sahlan tahay dahaaradiisu in lagu adkeeyey iyo wax maaragtay u baahan toobadkeen iyo alla u noqod in islaaya la yidhaahdo kullu haadaa nabigeenna moxamed sala allahu caleyh wasalam ayuu ilaahay nagaga fududeeyey oo culayskaas nooga qaaday rasuulka ilaahi subxana wa tacala bifadli rasuulina moxamed sala allahu aleyh waali wasalam marka wuxuu leeyahay abu muusa sidaasay ahaan jireen way goyn jireen kol haddii halkaa ay gaadhay adkeynta kaadida la adkeeyey waa inaan inagana ka gaashaamanaa oona fududaysanin markaasuu qaruurad ku kaadini iyo dhalo iyo sambabka waxaad oo kale ee dhalada ah taasaa qaruura la yidhaahdaay faqaala xudayfa xudayfa bnu yamaan radi allahu canhu baa wuxuu yidhi markii warkii loo sheegay lawadidtu waxaan jeclaan lahaa ana saaxibakum saaxiibkiin abu muusa alashcari laa yushadidu inuuna adkaynin hada tashdiida adeegaa heerkaa gaadhsiisan loma baahna waa noocoo quluwi iyo mubaalaqa aan ah loo baahnayn weeyaan oo nabi moxamed calayhi salaam kama sugnaanin saxaabadiisana muuna amrin inay tashadudkaa sameeyaan isagoo nabiga musqusha galay iyo isagoo subaadada ku kaadiyey isagoo duurka aada intaba waa dhici jirta qaruurada iyo dhalada ma wadan jirin sala allahu aleyh ali wasalam marka tashadudka heerka gaadhsiisanee ee u ijtihaaday hayr saxiix sawaab ma aha xudayfaaba ku inkiray radi allahu canhu saxaabiga qowlkiisana xujo ma aha laasiyama hadduu nas khilaafo ama saxaabi kaleba uu khilaafo waxaa la aadayaa rujxaan iyo maxaa daliiloo kala qaadayo kala rajaxaayo ayaa la qaadanaya xataa cinda alqaa'iliina bixujiyati qowli saxaabi saxaabiga warkiisa waa la xujaysan qolada xataa waxaa shardiga ah inuunan saxaabi kala khilaafin falaqad ra'aytunii buu leeyahay xudayfe inuuna arrintaas ku adkeenin baa fiicnaan laheyd maxaa yeelay ra'aytunii waxaan arkay ana wa rasuulullah aniga nabiga calayh salaam oo natamaashaa wada soconnaa fa ataa wuxuu nabigu tegay subaadata khalfa xaa'itin subaado meesha qashinqubkaa oo khalfa xaa'idin beer gadaasheed ah beerta oodan baa xaa'id la yidhahday faqaama waa istaagay kamaa yaquumu axadukum axadkiin siduu u istaaga fabaala waa kaadiyey fantabadtu minhu waan ka yar dheeraaday fa ashaara ilaya gacantuu ii ishaaray udnuhdii inuunan hadal ahayn markuu qofka xaaja gudanaya inuu hadla ah inay ishaare ahayd ba ku faa'ideeyey faashaara ilaya faji'tu waan u soo dhowaaday faqumtu waxaan istaagay cinda caqibihi cidhibtiisa agteeda xataa faraqa ilaa uu ka bogay dadku ka qarinaya oo ka asturaya dhinacan kale rasuulka calayhi isalaatu wasalaam marka inuu nabiga alayh salaam istaagku ku kaadiyey bay tusaysaa qaruuro xaggeeda taallaa marka macnaha waa saas ha ku kaadiye nabiga calayhi salaam ma badnayn ma badnayn sida badan nabiga calayhi unduruu yabuulu kamaa tabuulu lmar'a sidii islaamta ukaadisa u kaadinayay fiiriya bay dheheen marka nabiga calayh salaatu wasalaam fadhigu ku kaadin jiray sidaasaana asturan xagga asturka cawrada iyo xagga kaadida oo loo meeldayo oo aan kugu soo firdhin sidaba xaggaas ayaa u fiican xataa caaisha radiallahu canha ay tiri ninkii kudhaa nabi maxamed baa istaag ku kaadiyey faqad kadab laakiin axaadiis saxiixoo haabitaan haynaayo waxaa weye aragtideeda iyo inta iyada ay ogeed unbay ka hadlaysaa radia allahu canha ziyaadada saxaabada kalena la qaadanaya ee fiqada ah saxaabada nabiga alayh الsalaau wasalaam qala xadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana laytun xaw xadaana moxamed bn rumx bn muhaajir qala laytu can yaxya bni saciidin can saciid bni ibrahim bn sacdi azuhri dheh can naafic bni jubayr can curwa bn mugiirata can abiihi meeshaasi waxaa ku sugan wahmi curwa bn mugiira uu yidhi waxaa sida saxda ay tahay xamze weeyaan xamzata bn mugiira walaysa curwa bn mugiira can abihi aabihi buu ka warinaya almugiirata bn shucba can rasuuli اlahi salى اllah alيه wasalam anahu nabigu kharaja waa baxay lixaajatii xaaja gudasho u baxay nabigu faitabacahu lmugiira mugiira raacay biidaawatin ubawaysood fiihaa maaun biyoay ku jirtay weel biyo ah mxuu ahaa alidaawa iyo almidaa iyo almidhara iyo intaba waa isku wada macno weel biyaa weeyaano fasaba calayhi waa uu shushubay xiina faraqa min xaajatii xaajadiisa markuu bogo uu shubay isijadii ma aha waa markuu nabigu soo isjeestay kadib waysadiiba ugu shushubayaa waysadana inaad isticaaro iyo qof kaalmaysato saddex wej bay ku imaataa biyihii iyo weysadaa ii keed inaad tidhaahdo waa iska jaa'is dhib ma laha inaad tidhahdo igu shubshub ayaduna way bannaan tahay khilaafulawla bay qaarkood dhahaa xubnaha ii marmari inaad tidhahda bilaa xaaja ayaduna waa laga fiican yahay makruuh waay laakiin nabiga calayh salaam waa lagu shubshubaayey bayaanu jawaas iyo inuu ummadda u caddaeyo inay bannaan tahay ama wax khilaafa awlaa ma jiro labadaba maadaamuu nabiga calayh salaam sameeyey fatawada waa weysaystay wamasaxa cala alkhufayn labadii khuf buu korka ka masaxay wa fii riwaayati ibni rumxi makaana xiina xataa makaana xiina xiina meesheeda xataa waa xaggee ya fasaba calayhi xiina faraqa xataa faraqa marka xataadaa ka sii waliba xeeldheer oo tusaysa waxaa loogu shubshubaya waysadii lahayd faraqa xataa faraqa ilah uu ka baga min xaajati waysadiisa xaajadana waysadii baa laga hadlayaa ee maaha qadaa'ulxaajihi ma aha وxadثna mحamed بن mثنى الcanزي qal xadثna cbdالwahab qala samictu yaحya بن سacيidin bhada الاسناadi وqala faغasla wجهa wejigiisii wayadayhi labadii gacmood buu dhaqay وamasaxa bira'si madaxiina waa masaxay uma masaxa ala kufayna kufaynkina waa masaxay nabiga alayh الsalaatu wasalaam kufaynkina korka ayuu ka masaxay masax ayaa lagu samaynaya marka calaadaas masxu cala kufayn meesheeda ayuu ishaarayaayo korka laga masixi ee gudaha hoosta lagama masaxayo haddii caqliga loo noqdo oo caqliga iyo naqliga ay isqartaan naqliga iyo daliilka sharcigaha la qaadanaya caqliga dhinaca la iska dhigaya hadduu caqligu saliim noqon waayo oo naqliga uu iswaafaqi waayaan naqliga iyo xadiidka la qaadanaya oo haddii lugaha laga hadlaayo iyo kabaha buudka iyo khufeynka iyo waxa ku saabsan lugaha la geliyo in hoosta laga nadiifiyo oo siigada laga nadiifiyo oo la masaxaa caqligu keeni karaa laakiin caqli meesha ma yaalo naqri baa la hayaa cali bin abi aalib hadalkiisii maquuladiisii <clears throat> soo maarata afjartay fiima idaa tacaarada naqlu wa alcaqlu hadday iskhilaafaan xaggee la rajaxaya low kaana diinu fi ra'yi lakana asfala alkufi wlaa bilmasxi min aclaahu haddii uu caqli u ahaan lahaa iyo ra'yi diinta ay ahaan lahayd iyo kula noqone kula qumane marka horeba kusoo degdegayso masxuul qufaynka hoos in laga tirtira ayaa masaxa iyo baahidu ay ku jirtaa iyo nadaafadda korka kore xaggaasaa ka mudnaan lahayd laakiin nabiga calayh salaam baan arkay buu leeyahy oo korka masaxay marka xikmada iyo cillada ama ku muuqato inay ku muuqanin shaarica amarkiisa iyo ficilkiisu sidiisu u yahay in lagu camalfalo loo qaato si adigaa ismoodsiisa si aan ahayn oo xikma laga yaaba inay ku jirto haddii kale waa cibaada tacabudiya oo maxda kayru macquulatilmacna aan wax macnaba aan ah meesha aan ku jirin addoonnimadaadu un la fiirinayo inaad u hoggaansato <clears throat> xadana yaxya bnu yaxya tamiimi qaala akhbarana xasan ashcad an aswad bin alhilaal can muqiira bni shucbata qaala bayna ana aniga oo maca rasuulilah nabiga la socda calayh salam daata leela habeen xadiidkan habeen inay ahayd ayuu tusaya riwaayo kasta oo riwaayaadka ka mida ah oo muqiire uu warinaayo ziyaadaadka iyo tawdiixaad iyo fasir bay isku yihiin daata leyla habeen id nazla waa degay nabiga calayh salaam tabuuk baa laga soo noqday ghaswatu tabuuk waa la guuraya habeenne la guuraayey markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam nazala hashiisii ka degay faqadaa xaajatahu xaajadiisiibuu soo gutay uma jaa waa yimid wakaa xadiidka ku caddaynaya marka xaaja gudashadii kadib bay weysada bilaabatay fasababtu calayhi waxaan ugu shubay weysadii min idaawatin uba kaanad macii uba weysadaan watay fatawada waa weysaystay wamasaxa cala qufayn qufaynkiibuu masaxay qal xadaana abu bakr bn abi shayba abu kurayb qala abu kurayb xadaana mucaawiya can acmash can muslim can masruuq can mugiiraa bni shucba qaal kuntu maca nabiyi sala allah alay slam fii safar nabigaan la socday safar baanan ahayn faqaala yaa muqiira muqiirow khudil idaawa ii soo qaad ubada biyaheed wado waa weydiiyey riwaayadka macaka ma biyo ma wada haa keen buyii faahadtuhaa <clears throat> markaasaan qaaday uma kharajtu macahu nabigaan raacay calayhi salaatu wasalaam waan u wehelyeelay biyihiin waan u wadaa waan u khidmaynaya faindalaqa rasuulullah nabiga calayhi salaam baa tegay xataa tawaaraa canii ilaa uu iga qarsoomayoo uu nabiga alay slam la arkin sidaasaa u badneed nabiga calayhi salaatu wasalaam naadir bay ahayd subaatatu qoomka haddaa soo maray xaalad degdega oo umuuro kaleoo islaamka ku mashquulsanaa uu ka gaari waayey iyo arrimahaas waana is-asturay laakiin inta badan nabiga xaajada bannaanka hadduu aado waa socon jiray xataa tawaara ilaa uu ka qarsoomo faqadaa xaajatahu xaajadiisii buu soo gutay uma jaa waa yimid calayhi jubba nabiga wuxuu qabay kooti buu qabay shaamiyatun shaam lagu sameeyey dayiqatulkumayni gacmaheedan uu cariir yahay xaggan oo sacabaha xigta iyo muxuuaha kafka xigta dhinacani cariiri ka tahayoo haddii la dhaho ha la fayido oo dibha loo fayido gacantuna mar kasta oo xagga loo sii waday sii ballaaranaysaa dufaynka marka gaanjubbadiiyo kootigii cariiri bay ahayd soo jidid oo lasoo bixiyo marka way adkaatayoo xagga gacantii laga soo saaro layiqat alkumayn aad bay cariiri bay ahayd xilliyaha shaqada lagu jiro ama howla iyo jihaad iyo howlgalka lagu jiro waxaa fiican qofka dhar adag oo ku dhegan inuu qabaa fiican oo taxarukiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo maaragtay raacraaci karaa oo hoggaansami kara laakiin marka kale asalka waxaa weeyaan dhar fadfaada oo kaa ballaaran laa yasifu walaa yashifu ayay yidhaahdaan inaan maaratay jidhkaada iyo cadalaadkaada iyo xubnahaada iyo aan muujinaynin xubnahaada aan muujinaynin xagga kalena aan midabkaada laga arkaynin sidaasaa asal ah laakiin marka hawl lagu jiro iyo shaqo lagu jiro ma aha marka kale caadi lamid maaha fadahaba waa tagay yukhriju nabiga calay salaam inuu bixiyo yadow gacantiisibuu u dhaqaaqay oo damcay wuxuu damcay inuu soo bixiyo gacantii min kummiha xaggan sacabkii kubka inuu ka soo saaro fadaaqad calayhi waa ku adkaatay fa akhraja yadahu min asfaliha hoos buu nabiga ka soo saaray calayhi salaatu wasalaam oo dhinacan hoose xagga xabadka ah ayuu nabiga ka soo bixiyey gacmihii fasababtu calayhi markaas aan ugu shulshulay weysadii fatawada waa weysaystay wuduan lisala wuduaha weysadiisii lisalaati uma masaxa calaa kufayhi labadiisa qof masaxay uma sallaa waa tukaday nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadda uu tukadayna salaad subax ahayd waan mari doonaa wuxuu yidhi cabdiraxmaan binu cawf uu salaadda tujinayo waxadaana isxaaq bin ibrahim wcali bnu khashram jamiican can ciisa bn yunus qala isxaaq barana ciisa qala xadaana acma can muslim can masruuqa can muqiira bni shucbata qaala kharaja rasuulu llahi sala allah alay wasalam baabaxa liyaqdiya xaajatahu xaajadiisa inuu soo guto daraaddeed falamaa rajaca markuu soo noqday talaqaytuhu waxaan la kulmay oon u geeyey bilidaawa ubawaysadii anoon wataan la kulmay fasababtu calayh waan ugu shushuba faqasala yadayhi waa faraxashay uma qasala waja wajigiisiibuu dhaqay uma dahaba wuxuu damcay liyuqsira inuu dhaqo diraacayhi labadiisa gacmood ayuu damcay fadaaqat iljubatu kootigii uu qabo caliili ku noqotay inuu kasoo saaro sidii caadii loo soo saari jiray fa akhrajahumaa wuxuu kasoo bixiyay min taxti iljubba jubbadii iyo kootigii iyo koorkii hoostiisa xagga xabadkaa faqasalahumaa waa dhaqay labadii gacmood wamasaxa ra'sa madaxuu masaxay wamasaxa calaa khufayhi khufeynkina kolkuu ka masaxay uma sallaa binaa waana tujiyey nabiga sala allah aleh wasalam sallaa binaada markaa riwaayadan ayada ay leedahay waxaa weeyaan waa dhici kartaa inuu salaad kale uu tujiyey laakiin hadda sida siyaaqa ku imaanaysa riwaayada mashhuurka ah waa midaan sheegna weeyaan tanna waa jirtaa marka tanna waa jirtaa qal xadana mxamed bn cabdilahi bn numayr qal xadana abi xadana zakariya can caamir qal ahbarana curwa bn mugiirata can abihi qaal kuntu maca nabiyi nabigan la socda daata leyla fii masiirin socod faqaala lii wuxuu igu yidhi amacaka ma biyo ma wadaa qultu nacam haa fanazla can raaxilati hashiisii buu ka degay famashaa waa yar socday xataa tawaaraa fii sawaadi leyl habeenka mugdigiisii buu ku yar qarsoomay uma jaa markaasuu yimid faafraqtu calayh waxaan ugu shushubay min alidaawa ubadii ama weelkii biyaha faqasala wajhu wajigiisi buu dhaqay calayhi jubba kootii buu qabay min suufin ka samaysan cabiiri ah falam yastadicmuuna karin an yukhrija inuu ka soo saaro diraacayhi labadiisa dhudhumood minhaa kumkii iyo gacantii meesha caadigii kasoo bixi jirta xataa akhrajahumaa wuxuu ka soo saaray labadii gacmood min asfali ljubba kootiga ama koorkii xaggiisa hoose caloosha xaggeedii xabadka faqasala waa dhaqay diraacayhi labadii gacmood wamasaxa bira'si madaxina waa masaxay uma ahwaytu waxaan u foorarsaday liyanzica inaan siibo khufayhi siuu lugaha u dhaqo ayaan waxaan lugaha nabiga ka siib khufaynkii ilan waa saxaabigiisii waa khaadimkiisii khadamada nabiga u khidmaysa nin walba meeshuu ka soo gaaro ayuu khidmayn jiray nasiib bayna ahayd nin ilaahay nasiib siiyey yaa nabi maxamed u khidmeeya markaasaan foorarsaday inaan ka siibo faqaala wuxuu yidhi dachumaa ka tag fa innii adkhaltuhumaa daahiratayn labadan qof waxaan geliyey labada lugood daahiratayn adkhaltuhumaa waxaan geliyey lugaha daahiratayn xaalay daahir yihiin wamasax calayhima kor ka masaxay waa shardi min shuruudi masxa alkhufayn markaad khufeynka masaxaysa hadhow markaad weysada ay kaa jabto in waxaa shardi ah marka hore labadan xuf aad geliseen lugaha u weyse qabo adagoo weyse qaba markaad marka hore gelisay weysada dambe kaa jabteed weysaysanayso waxaa kugu filan korka inaad ka masaxdo laakiin adoo weysaysanin baad siisi xidhatay ama khufeyn xidhatay hadhow markaan weysaysan baan korka masixi laga aqbali maayo lannahu lugaha markaad gelinaysa khufeynka maba weyse qabin marka fa inii adkhaltuhumaa daahiratayn waxay kala tusaysaa adkhaltuhumaa la tatniyada in daahirataynkaasi dahaara kaamila ayaa shardi ah haddaad lugta midigtaa markaad dhaqdo aad sigiisaha geliso haddana lugta biixda aad dhaqdo ood geliso hadhow ma masixi kartid liannahu waxaa weeyaan labadii lugood oo wada daahira maada wadagelinin ina waxaa raba aad sugto markaad waysada ay dhammaystirato mutawadi aad noqoto markaasaad gelinaysaa markaasaad gelinaysaa dacwa fa innii adkaltuhumaa waxaan geliyey lugaha daahiratayn ayagoo daahirahaan geliye faraha ka qad waa masaxaynaaye masaxa marka waa socon waan arki doonaa xadiidka inoogu imaan doonaa inta eh, masaxa uu soconayo markaa ama xadiid safaan binu casal oo nabiga alayh salaam uu leeyahay nabiga amaranaa an namsaxa khifaafana alaaata ayaami lilmusaafir wa yowm waleyla lilmuqiim wuxuu ahaa inaan masaxno oon waanlaa nanzaca e, min qaa'idin walaa bowlin walaa nod laakin min janaaba e, ila min janaaba riwaayo kale janaabada un baa laga marka waa shuruudda e, qofka in ayagoo wayse qaba aad geliso kow wax qabays waajibiyana waa inaan kugu dhicin laba muddadiina waa inaan dhammaanin muddadiina waa inay dhammaanin masalada ah inuuna dildilaacin oo una maaratay qofka una hagaagsanayna waa masala khilaafiya shaaficiya waxay dhahaan tataabuculmashi socod inuu ka suuroobi karo oo uu saatir yahay oo qarinaayo ayay ku daraan waa masale culammadu isku khilaafsan yihiin sufyaanu thawri oo madaahibta fiqiga ka mida ah, walow madhabkiisaba ha iska indiraado oo wax maaragtay madhab hadda atbaaclaba yuunan ahaanin laakiin masalada asagaa raajix ku ah wuxuu leeyahay hadduu dildilaacsan yahay xataa waa la masix saasaana culimmada ay rajaxayaan sababtuna waxaa weeyaan saxaabada nabiga calayh salaam waaqacooda markaad ku noqoto khufeynka ay qabi jireen in la yidhaahdo waa khufeyn adag oo aan meella ka dilaacin oo la dhaho waaqicii ay ku noolaayeen baaba yuu khilaafsan yahayba inay maarata dilaacsan yahay oo kabalaan ay ahaayeen oo mararka qaarkood ay karmo ku duuduubi jireen taasaa sugan oo nabiga saxaabadiisa lagu yaqaanay oo ku badnayd marka haddii wuxuu khufa uu meesha kugu jiro korkaad ka masixi kartaa saasay rajaxayaan waxaa shardiga ah markaa inaynan qabays wax waajibiya haddii qofkii isagoo khufaynka qabo saddexdii maalmood musaafir buu ahaa aan ka bixin ay janaabo ka timaado ama ay ku dhacdo waa inuu siibo oo uu qabaysto kadibna masxucal uu ka bilaabo haddana inuu bilaabo weeyaan waa muddadii hadday dhammaato iyuna sidoo kale weeye waxadaanii moxamed binu xaatim qaala xadaana isxaaq bin mansuur qaala an camar buu ka wariyey isxaaq bin mansuur qaala xadaanaa camar bn zaaida camar bin abi zaaida can shacbi can curwa bn muiira can abi anahu wada'a wuxuu u weyseeyey ama u shushubay annabiya nabiga calayh salaam fatawada'a nabigana wuu weysaystay wamasaxa calaa khufayhi labadii khufna korku ka masaxay faqaala lahu ninka la yidhaahdo muqiira weydiiyo yirwaasee faqaala inii adkhaltuhumaa inuu ka siibu u hoobtay nabigaa wuxuu ini adkhaltuhumaa waxaan geli daahiratayn ayagoo daahiraan geli waan weyse qabay faraha ka qaat korkaa laga masixiye marka waa muddadiina haddayna dhammaanin haday muddada dhammaata ka warran oo meel qabow la joogo ama maarata ay culus tahay qofka inuu siibo ama xaalad iyo duruuf kale ay hayso bacd alculamaa waxay leeyihiin cumuumtii nusuustii iyo maqaasida shareeca iyo maa jacala calaykum fi diini min xaraj iyo addiinu yusrun ayaa la raacinaya hadday daruuro timaado oo inaad iska siibtaba waxaa imaanaya qabow baa kugu dhici lugihiibaba kaa maarata cudur baa ku gaari kara weliga waad ku wadaysaa calaa madhabi maalik ayaan arki doonaa ila maalik binu anas raximah llah xadiidkii abu daawuud iyo ibnu maajahi iyuu deliishanayaa oo nabiga alay slam la weydiiyey amsaxuu yowman qaala nacam yowmaynan qaala nacam alaata ayaam qaala nacam wabima shita iyo intaad rabto kaasay deliishadeen jamhuur culamaana waxay deliishanaya xadiidu safwan bnu casaal fi saxiix ku sugnaa oo nabiga alayh salaam uu wahadeeyey saddex beri lilmusaafiri iyo yowman walayla lilmuqiim qofka nagi ee muxaadirka ah taasaa marka musalada culammada ay kala haystaan jamhuur iyo imaam malik raximah llahu tacaala baabulmasxi cala naasiyati walcimaama naasiyada oofooda oo la masaxo wa cala alcimaamati iyo oo la masaxo cumaamada waxaa laga hadlaya waa middan takwiirka ee la duubo ee madax lagu duubo oo in la siibo ay mashaqo iyo culays ka imaanayso taa weeyaan ama hadday tahay iska koofiyad aad siibi karti iyo hagoogta cumaamada ahee iska saaran qutrada hadda ay dhahaan iyo kuwaasoo kale kolka laga masiixi maayo lannahu laa mashaqa wax mashaqoo ka dhalanaysa ma laha laakiin cumaamada xidhay oo aad si fiican u xidhay oo takwiirisay furfurideeda ayaa culaysaho sidaasaa loo fududeeyey foodii baad ka masiixi inta kalena cumaamada ayaad korka ka wada masaxaysaa sidaas weeyaan waa meesha ay shaaficiyadu markay leeyihiin masxu cala alqufayn cafan masxu raasi madaxa oo la masaxo waxaa ku filan fooda ood ka masaxdaa ku filan liannahu cumaamada oo waa min baabi tabac wey waajibku madaxa buu ahaa fooda aad masaxdaa kaaga filan marka masxu calaa ra'si inuuna caam ahayn in la wada camimo ayaa laga qaadanaya adilada ay daliishadaan bay ka mid tahay wixii masax lagu magacaabi karo inay kaaga filan tahay masaladan ay u daliishadaan qaala xadaanii qolada kalena dee niqaashkooda meeshan cumaamad baa madaxa saaran waa mashaqaa timid marka waxaa weeyaan meeshii madaxa la wada masixi lahaa foodaad masaxday inta kalena waa cumaamadaad kaa kaafisay وxadثnي mحamed بن cabdاللahi بن بزيع qال xadثna يزيد يعني بن زuريع qال xadثna حmayd الطويل qال xadثna bkr بن cabdاللahi المزني عن curوة بن المغيرة بن شعبة عن أbيه qاal تkلف رasuل الlahi slى الlaه عليه وsلم nabigaa dadkii uu la socday ka yar dib dhacay watakallaftu macu anna waan la haray falam awqaad laahu lxaaja weeye qadlaahu lxaaja nabigu u baxay inuu xaajo guto falamaa qadaa xaajatahu xaajadiisii markuu nabiga gutay qaala calayhi salaam wuxuu yidhi macaka maa muqiirow biyo ma wada faataytu waxaan u keenay bimadharatin ubadaa weysadada weelka biyaha ku jireen faqasala kafayhi labadiisa cab uu dhaqay oo waj wejigiisana waa dhaqay uma dahaba wuxuu damcay nabigu yaxsiru inuu faydo can diraacayhi labadiisa dhudhunoo fadaaqa waxaa cariiri ku noqday kumuljubbati kootigii uu qabay kumkiisii xagga fari gacmaha fa akhraja yadda wuxuu ka soo saaray min taxti aljubba kootigii xagga hoose caloosha wa alqa aljubbata kootigiibuu marka wuxuu ku saaray ayuu dee narkootigii o gacmihii u kala soo baxay ayuu garbahaas iskaga saaray intana waa u bannaanaadeen waqasala diraacayhi labadiisa diraaciyo dhudhumihiisuu nabiga dhaqay calayhi salaam wamasaxa binaasiyatihi fooduu masaxay wa cala alcimaama cimaamadii madaxa u saarreenu nabiga korku ka masaxay wa calaa khufayhi khufeynkiisana waa masaxay nabiga calayhi salaatu wasalaam khufeynkana hor ka masaxay uma rakiba wa rakibtu hashiisii gaadiidkibuu fuulay anna waan fuulay gaadiidkaygii fantahayna waxaan gaaray ila qoomkii baan gaaray waqad qaamuu fi salaat ayagoo salaaddii u istaagay salaad subax bay ahayd nabigoo daahay waqtigii salaaddii baa caddaatay markaasay saxaabadu is-abaabuleen imaan bay samaysteen yusalii faqad qaamuu fi salaat ayagoo salaaddii u istaagay yusallii bihim waxaa tujinaya cabdiraxmaan bin cawf ayaa tujinaya waa fadli min fadaa'ili cabdiraxmaan ammaanta iyo manqabada iyo fadaa'ishiisay ka mid tahay in asaga oo mafduula uu nabiga calayhi salaatu wasalaam imaam u noqday marka salaatu lfaadili khalfa almafduuli ayaa laga qadanaya in laba qof oo aan isku dhigmin kii laga fadli badnaa maarata imaam noqdo kan kalena uu ma'muum noqdo way dhacday xadiidka cabdiraxmaan bin coof waqad rakaca bihim rakca ragcad buu la tujiyey rakaca salla wuxuu tujiyey bihim rakca falamaa xasa markuu dareemay cabdiraxmaan binabiyi nabiga calayh salaam inuu daba taagan yahay oo salaaddii iyo safkii u yimid dahaba waa ku damcay yataaharu inuu dib u soo baxo o u banneeyay nabiga fauma ilayhi nabiga u ishaaray oo yidhi litujiyaw salaada fasallaa bihim waa tujiyey falamaa sallama markuu salaamo naqsaday yuqaama nabiyu nabiga calayh salaam istaagay ilan masbuuq weyo ragcad baa dhaaftay rasuulka wa qumtu anna waan istaagay farakacna racca ragcaddii baan tukanay allatii sabaqatnaa ragcaddana dhaaftay yaan tukanay wahaakada qofka salaada gadaal ka imaanaya eh, eh, nabiga calayh salaatu wasalaam waa kii dhihi jiray maa adragtum fasalluu wamaa faatakum faatimu wixii aad gaadhaana la tukada wixii ina dhaafana la imaada ayuu nabiga sala allah alay wasalam sidii buu nabigu yeelay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan marka iyo xadiidka abubakar abubakar sidiiq nabiga abubakar oo salaada ku jiro oo tujinaya markuu nabiga gadaal ka yimid markii uu aaday xaafadii banu camar binu coof ee quba ee uu salaaddii ka dahay nabiga calayh salaam wuxuu lagu jira abubakar uu imaam yahay waa kii u yimid abubakar markii la yidhi salaadda wad uu nabigu u ishaaray waa diiday oo waa soo baxay nabigana meeshiibuu salaadii buu galay imaam buu noqday middanna cabdiraxmaan bin coof markii loo ishaaray waa aqbalay farqiga u dhexeeya maxay yihiin jeliga ehe muuqda maxaa ka mid ah kow sheegi kara limaada cabdiraxmaan bin coofna uu ugu adkaystay ama u aqbalay abubakarna oga soo insixaabay meesha oga soo baxay ya ragcadhee yaa dhaaftay hadday dhaaftana maxaa dhacaya marka maxaa dhacaya khalal baa waxaa gelaya tandiimu salaad khalal baa wuxuu gelayaa salaadda nadaamkeedii oo haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo masbuuqa ragcad ay dhaaftay ay ragcad dhaaftay uu meeshii galo oo imaam uu noqdo saxaabadii salaadoodii oo dhammaatay iyo nabigii oo imaam ah oo salaaddii ragcad usii dhiman tahay see la yeeli markaas marka khalal baa meeshaas dhici kara bay qaarkood leeyihiin khalal baa dhici kara ayay qaar qabaan qaala xadaana umayat bn bislam wmaxamed bn cabdillah cala qaala waxaydan xadaana muctamir can abihi qaala xadaanii bakr ibn cabdillaahi can mugiirata xamze weeyaane can abihi mugiira ana nabi sala allah alay slam masax calaa khufayn khufaynkiibuu kor ka masx wa muqadami ra'si madaxa foodiisa wcalى cimaamatihi cumaamadii waa masaxay waxadaana mxamed bn cabdilacla qaala xadaana muctamir ibn sulayman can abihi sulayman ibn darkhan can bakr ibn cabdilahi can xasan bisri can ibn muqira xamza can abihi can nabiy bimilihi waxadaana maxamed bn bashaar wmaxamed bn xaatim jamiica can yaxya alqaطaan qaala ibn xaatim wuxuu yihi xadaana yaxya ibnu saciid can ataymiy can bakr ibn cabdilaahi can xasan xasan albasri can muiiraa bn shuba can abihi qaala bakr wuxuu yihi waqad samictu min ibn muqiira ibn muqiirana waaban ka maqlay mara xasan baa udhaxeeya marra toos buu oga maqlay ana nabiya sala allah alay slam tawada waa weysaystay wamasaxa binaasiyati fooduu masaxay wa cala alcimaamati wa cala alkhufayni qaala waxaddaana abubakr bin abi shayba waxyaalaha mamsuuxaadka la yidhaahdo alra'sa waalcimaamata wa aljabiira jabiirada waa kabnaha qofka hadduu faashadii wax ku duuban tahay meela waxyaalaha masaxay ka mid tahay waxaddaana abubakr bin abi shayba wa maxamed bin alcala qaala waxay idhan xaddaana abu mucaawiya xa xadana isxaaq barana ciisa bn yunus kilaahuma can acmash can alxakm can cabdiraxmaan bn abi layla can kacab bn cujrata can bilaal ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalam masaxa cala lkhufayni khufeynkiibuu korka masaxay walkhimaara khimaarka waa cimaamadi wey ee hagoog iska caada ma aha riwaayada kala fasirayso waxaynu tusaysaa riwaayaadkan soo aruuray markaad fiiriso inay ku wadaan riwaayaadka ruwaadda ee riwaayat alxadiidi bilmacna leanna qisada waa hal qisa ficilka waa hal ficil buu ahaa in marka alfaadu ay kala duduwanaato waxaa weeyaan waa madhabka mashhuurka ee muxadiثiinta ay ku tageen oo ah jawaazu riwaayat اlxadiiثi bilmacnaa in xadiidka manaha lagu wadi karo macnaha lagu wadi karo laakiin lafdigii oo la ilaaliyo ayaa axwad ah wa fii xadiiثi ciisa qaala xadaثani اxakm xadaثanii bilaal وxadaثanii swayd بn سaciidin qaala xadaثana xaliyu yacni bn mushir can ycmash bi hada isnaadi waqaala fi اlxadiiث ra'aytu rasuula اllahi buu yasagu yidhi baabu tawqiiti fi اlmasxi calى اlkufayn in wakti loo sameeyo waa jamhuurta siday ku tagtay yaa khilaafsan jamhuurta imaam maali raximahullah xadiidkaasuu qaatay abu daawuud ibn maajah oo wamaa shita intaa rabto marka xadiidkaasaga wamaa shitadaasi mudlaqiisa waxaa qayday xadiidkan kale oo safaan binu casaal oo ah saddex beri musaafirka muqiimkana hal habeen iyo maalin xamlu lmulaqi cala lmuqayidna waa madhab jira oo ay ku tageen ahlulusuulka waxadaana isxaaq ibnu ibraahim alxandari qaala akhbarana cabdrazaq bale waa qaacida akhbarana thawriyu can camr ibni qays almulaa'i can alxakam bni cutayba can alqaasim bni mukhaymira can shurayx ibni haani qaal ataytu caaishata radia allahu canha caaishaan u imaaday as'aluhu anoo weydiinaya can ilmasx cala alkhufayn khufaynka oo la masaxaan su'aalay masalada ayadaa waxay nabiga ka maqashay calayhi salaatu wasalaam faqaalat waxay tihi calayka bibni abi aalib orod u tag ina abi aalib waayo ina abi aalib waa cali cali orod u tag fasalhu weydii fainahu cali baa kaana ahaan jiray yusaafiru kii safra maca rasuulilah rasuulka maciisuu safri jiray in badan oo ayna iyada la socon caaisha marka hore su-aal fasaأalnaahu cali baan weydiinay faqaala wuxuu yidhi jacala rasuulu الlah nabiga calayه الsalaam wuxuu yeelay ثalaaثaةa ayaam saddex maalmood iyo walayaaliyuhuna lilmusaafiri wa yowma maalihi waleylat habeen اlmuqiim xadiiu cali iyo xadiid safaan labadaba waxay isku raaceen musaafirka saddex beri buu masaxayaa habeene maalinna waa qofka aan nagi een safarta ahayn habeene maalin lakiin markaad saaxanaysa waa inaad ku saaxataa haddaad siibto habeenkii oo taleberri baan haddana kasii wadan lagaamaa golo marka korkaa ka masiixi saddexdaa habeen iyo saddexdaa maalmood haddaad musaafir tahay habeen iyo maalinna waa haddaad muqiim tahay oo degan tahay meeshaadi aad joogto saasaad ku wadaysaa ayib xaggee laga bilaabi tiradaas xag goormaa la bilaabi qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga bilaabi xidhashada qaar waxay dhaheen waxaa laga bilaabaya awalu xada waysada marka u horeysay kaa burto kuwana waxay dhaheen maye awalu masxin bacda alxadai alawali masaxa ugu horeeya markii intaa xada uu kugu dhaco oo waysadii kaa burto masaxa u horreeya lugaha masaxayso yaad kow ka dhigay saddexdii beri ka bilaabi ilan waxaa dhici karta qofka intuu xadao waysada ka burto in muddo salaaddii wakhtigeedii uu ka hadhay oo haddii maalan barqinkii oo kale waysada ay ka burto oo uu waysadii ay ka burto laakiin uu duhurkii waysadii bilaabo masaxo qolada leh waxaa laga bilaabayaa marka waysada ay burto xisaabtiisa wuxuu ka bilaaban barqinuu ka bilaaban saddex maalmood maalin saddexaad barqinkeeda markuu joogo waa inuu uga hadhaqo kuwa le awalu masxin bacda alxadai masxa ugu horeeya xadadka gadaashiisa duhurkaasuu ka bilaabayaa marka duhurka dambe ayuu wakhtiga dhammaanaya kuwaasuu dhammaanayaa kuwana waxay dhahay meeyahay eh, eh, masxu qufayn xidhashada u horaysa hadduu subaxdii marka xidhay subaxdaa uu xidhay subaxdeeda saddexaad ayay ka dhammaanaysaa saddexaa ra'yi baa jira lakiin ra'yiga ugu xoog badan waxaa weeyaan marka ay waysada kaa burtay eed masixi rabto oo meeshii waysadiiba ilan joogtaaye masaxa u horeeya eed masaxday markaasaa saddexdii beri kow lagaaga bilaabay saacadaasaad xisaabanaysaa marka kan saddex beri markay soo wareegto waqtigii waa kaa dhammaadee sig oo dhaqdeen lugihii sidaasay ku socon qaala wa kaana sufyaan wuxuu idaa dakara markuu xasuusto camran camar markuu xasuusto anaa caley waa ammaani jiray sufyaan ibnu cuyayna ninka la yidhaahdo sufyaan athawri sheekhiisa camar binu qays almulaa'i muluhuna waa nooc dharka ka mida dhowr dharka qaybka nooc ka mida yaa mulaa la yidhahdaa innaga maraan dhahnaa marka mulaa waa nisbatun ilaa malaa malahuna waa dhowr dharka qaar ka mida halkaasaa loogu nisbeeyey markuu sheego marka uu camar soo hadal qaado waa ammaani jiray qaala xadaana isxaaq barana zakariya bnu cadiy can cubaydillahi bni camar can zayd bn abi unaysa an yuxaka bhadasnaadi milah saasoo kale wey haddii mutaabaca wey manaha qaala xadaanii zuhayr bnu xarb xadaana abu mucaawiya can macmash can xakam can qaasim bni mukhaymara can shurayx ibnu hani qaal sa'altu caaishata waxaan su'aalay can ilmasxa alqufayn faqaalad waxay tihi iiti caliyan orod cali u tag fainahu aclamu asagaa iga yaqaana bidalika masxa alqufaynka minii aniga eh faataytu caliyan aan u tagay fadakara can nabiy sal slam bimilihi halkan waxaad ka garanaysaa saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam waracnimada iyo iimaankooda iyo taqwadooda iyo sidii xaqa ay mar walbaba uga hogaansami jireen qofka wax ku dhaamana ay ayagoo niyadooda iyo qalbigooda uu tiib yahay ay dadka ugu maarata ishaari jireen qofka marka muftiga ah iyo qofka qaadiga ah iyo qofka mucallimka mucallimkaee dadka waxbaraya wixii markaa masalo ahoo lagu dhaamo dadka ku dhaama inuu u ishaaro ou yidhahdo hebel aada weydiiya hebel aada ka akhrista hebel aada ku xukuntama ayaa xadiidka laga qaadanaya sidaasaa marka ay ku jirtaa mxua ah, amaanada cilmiga amaan alcilmiya alamaana alcilmiya haddaad tidhahda laa adri ma garanaayo waxaad garan weydo waa fiican tahay laakiin inaad ku darto qofkaasaa garanaya yaa kasii fiican maxaa yeelay qofka asaga ahaa waxaad ku irshaadisay ad ku hanuunisay inuu aqoontii uu helay iyo wuxuu raadinayo u helo yaad ku hanuunisay lakiin adiguna haddaad taa ani ma garanayo ka aamusta qofkii kale waxaa weeye qofka asaga ahaa naasixo maadan noqonin wadiinu nasiixa diintuna nasiixo weeyaan bu nabiga sala allah aleh wasalam marka caaisha radi allahu canha wixii cali xurguf u dhexaysay oo qisadii ku saabsaneed markii caaisho lagu been uuntay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu aad iyo aad oola xanuunsaday saxaabadii uula tashaday cali baa ka mid ahaa iyo usaami iyobuu la tashaday cali wuxuu yidhi nabi allow xanuunkan iyo culayskan iyo buuqan iyo dacaayadan magaalada gashay inuu nabiga calayhi salaam kaba takhalluso oo kaba dhexbaxo ayuu u ishaarayoo wuxuu yidhi ilaahay kuma cariiriyin wanisaa'u siwaha kaiir haweenka caaisha ka soo haray faraha badan ee midaad ka guursan karto yaabaad heli kartaay maxaa caaisha ku agdhiga iska fur saasuu yidhi hadii warkanba uu soo afjarmi waayey marka hadalkiibay caaisha radia allahu canha la xumaan jirtay ama cali radia allahu canhu ay ka xumaatay kadibna waxaa soo degay tobankii aayadooda fii suurati nuur oo ilaahay uu ku beri yeelay caaisha inay tahay cafiifo dhowrsoon xashaan rasaan maa tuzanu biriibatin watasbaxu garha min luxuumi alqawaafiri xasaan binu haabit radi allah anhu waa kasaa dhihi jiray gabadh cafiifada qiimo badan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu taskiyeeyey oo ilaahay uu beri yeelay weeyaan halkan marka waxaa la radinayaa shiicada laba meel baa laga radina halkan xadiid laba dhinac buu ka radinayaa raddiga koowaad waxaa weeyaan calaaqada u dhaxaysa cali bin abi aalib iyo caaisha oo caaisha aynan cuqdad iyo cadaawad diineed aynan u haynin cali bin abi aalib oo cali iyo caaisha ay wada noolaayeen cilmiga iyo diintuna ay kala qaadan jireen waxa marka ay dhahaan col bay ahaayeenoo cali iyo caaisho loo kala hiilinayo warkaas inuu ahaa wax khuraafaado shiicadu samaysatay midda labaad masxuca alkhufayn way diideen shiica waxaana warinaya imaamkii imaamu ahlulbeyt imaamkii ahlulbeytka oo dhan ay ka farcamayn oo cali bin abi aalib radi alla canhu baa warinaya masxuca alkhufayn nabiga ku arkay calayh salaam wa raddun cala araafida ayuu raddi ku yahay baabu jawaazi salawaati kulliha salaadahao dhan way bannaan tahay biwuduuin waaxidin hal weysaa in lagu weysaysto lagu tukado hal weysaa inaad ku tukato way bannaan tahay oo aayaddan qur'aanka ah madhab waxaa weeyaan shaad ah ayaa jira oo jamhuurta khilaafsan iyo ficilkii nabiga sala allah alay slam iyo saxaabadiisa daahirka aayaddaasayna qaateen oo ilahay uu leehay idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum aydiyakum alaaya markii aad salaadda u istaagaysaan marka salaad kasta marka la tukanayo laabadda in la ka fahmeen qolada kalena waxay leeyihiin waxaa lagu xumbaari karaa haddaan aayadda wada qaadano sidaad u qaadateen daahirka iyo weysada in lala imaado mar walba tajdiid lwuduu baa lagu xumbaaraya aayadda ku xumbaaraya ama maxaa weeye xadaf baa meesha ku jira wayna jirtaaye idaa qumtum ila salaati muxdiiin idinkoo weyse la'aana liannahu laa yaqbal llahu salaata man axdaa xataa yatawada adilladaasaa qariino tusaysee qofka asagoo weyse la'aana hadduu salaada waqtigeeda la gaaro faqsuluu wujuuhaku weysaysta wey taasaa lagu xumbaaraya amaa in salaad kasta loo weysaysto adoo weyse qabo waajib ma aha waajib ma aha laakiin inaad iska cusboonaysiiso way ku bannaan tahay waana fiican tahay hal salaada hal weyse ah yaa salaadaha kuwada tukan karta haddayna weysadiiba kaa burin qaala xadaana moxamed bin cabdilaahi bni numayr qaala xadaana abi xadaana sufyaan can calqama bni marsadin xaw xadaana moxamed بن xaatim walafdu lah xadaana yaxya bnu saciidin can sufyaan qaala xadaanii calqama bni martadin can sulaymaan bni burayda can abihi burayda bni xusayban radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalama sallaa wuxuu tukaday asalawaata salaadihoo idin yowma alfatxi maalintii fatxu maka biwuduu'in waaxidin hal weyse ah ayuu ku tukaday nabiga calayh salaatu wasalaam hal weyse buu ku wada tukaday wamasaxa calaa khufayhi khufaynkana waa masaxay oo ma siibin faqaala lahu cumar baa wuxuu ku yidhi cumar bnu khadaab laqad sanacta waxaad samaysay alyowma maanta shayan shay baa samaysay lam takun aadan ahaan jirin tasnacu kii sameeya nabigu tajdiid lwuduu buu samayn jiray ama waajibay marka hore ku ahaan jirtay saxaabaduse wayse keliya markay ka burtoon bay weysan jireen saxaabadii markaa sida ay ahaan jireen buu nabigu waafaqay maanta hal weysaa buu salaadihii ku tukaday qaala nabigu wuxuu yidhi camdan kas yaan sanactuhu u sameeyey yaa cumaru cumarow sanactuhu waan sameeyey maa ra'ayta waxaad aragtay camdan ukas baan u sameeyey yaa cumaru cumarow anoo og inaa maaratay eh, anoo hal waysaa qabo waysadii ayna iga burin yaa salado dhan ku tukaday kas baanu u sameeyey bu nabi sal la alay slam tashriic waay bayaanujawaas inuu caddaynayo inay bannaan tahay wey aayadda ayada idaa qumtum ila salaat faqsiluu wujuuhakumna inaanan macnaheedu ahayn wujuub inaan ahayn oo tajdiid ulwuduu iyo wayse cusboonaysiin inay tahay ama xadaf meesha ku jira oo laga fahmaayo qaraa'inta kale idaa qumtum ila salaati muxdifiina idinkoo waysalaan haddaad salaad u istaagtaan faqsiluu wujuuhakum laga fahmaya xadiidka marka qofka haddii wax waxaadadiis lagu yaqaano khilaafsan lagu arko in la weydiin karo oo la dhihi karo maxaa iska kaa bedelay sidaasaad ahaan jirtee oo yna fuduul iyo ayna noqonaynin faragelin qofka umuurihiisa la farageliyo laa siyaama hadduu yahay qof masaa'il iyo sharci iyo diin laga faa'iidaysanayo iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam aan kusiiba jirin sala allahu aleyh waalih wasalam baabu karaahati kamsi lmutawadi qofka weysaysanaya inuu geliyo iyo kayrihi kaan weysaysanayninba yadahulmashkuuk gacantiisii laga shakaysanaa fii nijaasatiha inay nijaas tahay laga shakaysanaa fil ilaahi weelka inuu geeya karaahiyaa qabla qasliha gacmihiis intuuna dhaqin alaaan saddex jeer qofka hadduu gacmihiisa uunan ogayn dahaaradooda inuu biyo geliyo karaahiyo weeyaan karaahiyo weeye marka wuxuu ku camimay eh, ninka mutarjimka ama imaamka eh, tarjumada iska leh oo imaam nawowi weeyaane in shakiga uu yahay manaadka manaadka iyo ciladu waxaa weeyaan waa shaki gacanta laga qabo wey ee ma aha kownunka aad hurd ka kacday hurdo inaad ka kacday ma aha ee waa inaad shakiday habeen inaad jiiftayna ma aha haddaad soo jeeday ooda saaxanin hadday hurdadu maalin ahayd hadday habeen ahayd gacantaba haddaadan hubin ood ka shakaysan waa inaadan gacantii biyihii yaraa eed ku weysaysanaysay aadan gelinin inaad ka farxalato marka halkaa waxaa laga qaadanayaa haddiina shaki marka jirin oo isku hubta gacantaada dahaara inay tahay in la gelin karo sidaas way siday ka fahmeen qaar culammada kamida ah shaykhulislaam ibnu taymiya kamid ahe wuxuu leeyahay meeshan macno kale oo ilaahay ogyaha ku jira masaladuna hurdaday ku tacalluqdaa habeenkii markii la hurdana qofka waa qof hurda oo waxba iska ogeyn shaydaankuna saamayn buu ku leeyahayo fa ina ashaydaana yabiitu fii manaakhirihi soo marray inuu sanka ka gelayo ka baryaayo oo sankaba kalala dhaqaayo ee muxuu ahaa istinshaaqa la samaynayo la sandaarsanaayo shaydaankaa lala dagaalaya waxaa la iska nadiifinaya tanna marka umuuro kale oo howlo kale ah oo aan shaqo ku lahayn ma nijaasihi nijaaso la'aan oo hawlo shaydaanka inuu meelo maarata kugu sameeyo wuxuun kugu sameeyaya in laga dhaqo shaydaanka laiska naaro ayaaba ku jirta keliya ma dahaaro arrintu ayay qaar leeyihin walidaalika haddaad hubto oo xataa gacmahaada aad khufaaseyn gashato gacmaha aad wax gashato inaad maaragtay ood hubto inay gacantaadii toos waxba u taabaan nijaasa ilaa wa ilaa waa inaad dhaqdaa waa inaad dhaqdaa maxaa yeelay nabiga calayhi salaam muuna dhihin inay nijaaso ku dhacday baa laga yaabaaye ee wuxuu yidhi laa yadri ayna baatad yadda ayna baatad meeshay bariday ma meel shaydaan shaqa ku leeyahayba ma maaha shaydaan ilahay ka badbaadiyey lama oga taasay ku xumbaarayaan waa masale marka fuqahadu ay isku hayaan macnaha iyo faa'iidada iyo xikmada ka dambaysa laakiin dahaara ku jiraa waxaa loo keenay xadiidka muslim u keenana waxaa weeyaan in dahaarada la ilaaliyo biyaha yarra laga dhowro waxaa laga fahmaayana waxaa weeyaan in biyaha yar ay nijaaso noqonayaan hadday nijaaso ku dhacdo biyo yar hadday nijaaso ku dhacdo walow taqayur bayuun dhicinba dhadhankii iyo urkii iyo midabkii inu isbedelin biyaha hadday yar yihiin oo qollateen ka yar yihiin oo yarida waxaa weyaan jamhuurta waxay ku tahay waxa qollateen yar inay mujarad mulaaqaatu nijaasa nijaasayna ku dhacday bay la nijaasoobayaan saasay culimmada ku tageen walow yuna isbedelba ku dhicin qaar baa qaba taqayur baa shardi a ah maalikiyada wey qaarna waxay qabaan qollateen ma ahee waxa weeyaan biyaha dhaqaaqaayo haddii dhinaca laga dhaqaajiyo dhinaca kale dhaqaaqa uu gaari xanaafta sidaa qabta laakiin qollataynka xadiidkiisa markii lasu soo aruuriyo culummada iyo fuqiga iyo fuqahada iyo ijmaacooda qollataynkaas waa jiraa waa sugan yahay ayb qal xadaana nas bnu cali aljahlami waxamaad bnu cumar albakraawi qala xadaana bishr mufadlin can khalid alxadaa can cabdillahi bni shaqiiq can abi hurayra ana nabiy sal slam qaal ida stayqada axadukum hadduu tooso min nowmi hurdadiis falaa yaqmis yuuna gelin yaddow gacantiis filaynaai weelka yuunan gelinin xataa yaksilaha ilaa uu ka dhaqo alaaan saddex jeer faraxalo waa aadaabta sharciga uuna baraya iyo nadaafadda islaamka faraxalo intaadan biyaha gelinin fa inahu laa yadri ma oga ayna baatat yaduhu gacantiisa meeshay barareen ma oge eh saasuu nabig alay slam leeyahy marka jamhuurta iyo xanaabilada xanaabilada waxay qabaan habeenkii hurdada laga kacay wey lannu lafdu baatat baytuuta maxaa la dhahaa baytuuta waa habeenkii hurdada la saaxdaa baytuuta la dhahaa baata fulaan habeenkii buu bariyey marka hurdada habeenkiia ah weeyaa midda aan la ogeyn laa idlayn baatad laakiin haddii la yidhaahdo macnaha loo jeedo waa shakiga laga qabo habeeniya maalin isku sibuu qofku xiskiisa iyo dareenkiisaba u tagaa oo uuna war u haynin gacantiisa meesha ku dhacday marka cilladuna waxay marba raacaysaa xigmada iyo xukunkay raacaysaa iyo waxa meesha ku jira sidaa darteed haddii cilladii la helay oo ah cadamu diraaya inaan la ogeyn haddii cilladii la helay waxaa weeye xukunkii oo dhaqidii ana meesha waa in la helaa ayay qaarkoodna qabaan qaarna waxay leeyihin meeshu maba ahaba nijaasa iyo masaladeeda we waa masale ka weyn xataa haddaad hubsato ood garanaysa gacantaada inaan wax nijaasaha ku dhicin xukunkaas in la qaato weeyaan leanna waxaa weeyaan arrimo kale ayaa jira arrimo kalea jira ay culimmada soo gooriyaan qaarkood ay yidhaahdaan nin baa wuxuu yidhi gacantayda waan ogahay seen ogeyn inaan taabtay dabadayda iyo inaan wax taabtay waan ogahay waan ilaalinaya waa nin weyn baan ahay markaan isgadinaya markaan xoqanayo wax dhan waan isgaranaya markaasaa waxaa la arkay asagoo faraha shantii faroodba kula jira dabada ayaa la arkay marka waa tacanudkay markaa ka hadlayaanoo in shareecada sideedaba canaad iyo wax inkiritaana iyo waxan ma dhici kara iyo macquul maaha qalbigaada uu galo arrintaa waxaa ka dhalata ciqaab baa ka dhalata cuquuba ayaa ka dhalata oo waxaan wanaagsanayn weeye waxay soo arooriyaan qaar culammada ka mida rumayga oo lagu rumaydo ayay dad yaa nin ku jeesjeesay oo dadka ahlu iyo dadka sunnada dhabaqa dadka qaar baa yani xabaare iyo magaalo iyo waxaasoo kale ah iyo marka qaarkood intay ka badbadato iyo xataa waxay sunnadii dabaqideeda bay wax ka sheegayaan oo rumaygaa la rumayan bay caayayaan marka rumaygii buu qola rumaynaysu intuu arkay buu caayay markaasuu intuu caayay rumigii intuu qaadaybu dabada iska geliyey waxaana wadataan buu yiri iska geliyey markaasuuba xaamilo noqdayba Ah, xaamiluu noqday calooshii baa buuxsantay markaasaa sidii loo lahaa maxaa ka soo bixi doona wax nooloo ordaaya ayaa ka soo booday gabadhiisaa dishay kutubtay ku qoran tahay wallahu aclam laakiin wax walbaba waa dhici kartaayo haddii diinta qofka uu khilaafo waa kii nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka imaamka oon rukuucda iyo sujuudda ka kicin madaxa kor u taagaanaya inuu ilaahay u bedelo magaciisa madax dameer dameer ayaa maaratay nuur ka baqaynin madax dameer loo bedelo markaa madax eh, masakha iyo si xun in qofku uu noqdo hadduu shareecada uu muran ka hor keeno oo uu khilaafo in ilaahay ku ciqaabo waxba ilahay kumaha subxaana wa tacaala dad baaba daanyaro iyo doofaro laga dhigay inahu laa yadri ayna baatat yadu ah, gacantiisa meeshay barada ma ogee taasuu nabiga sala allah aleh wasalam qala xadaana abu kurayb abu saciid alashaju qala xadaana wakiixa waxadaana abu kurayb maxamed xadaana abu mucaawiya kilaahuma can lacmash can abi razin waabi sahil can abi hurayra fi xadiii abi mucaawiya qaala qaala rasuulu lahi fi xadii waki qaala yarfacu biidnihi yarfacuhu iyo qaala rasul isku mid wey xadaana وxadثna abu bkr بن abi shayba وcmr naqid وزhayr بن xrb qaluu waxay dhn xadثna سfyaan بن cuyayna can الزهري can abi سلمةa xا وxadثnii mحamed بن rاafici qal xadثna cabdالرزاq بن hmam أخbarna mcmr بن rashidi can الزهriي can الmuسyب kilahuma can abi hurayra can النبي bmثlhi وxadثnii سلمة بن شhبيbi qal xadثna xسن بن عyn qal xadثna mcqل can abi الزubayr can jaabir bn cabdالlahi can abi hurayrata anahu أخbarh ana النabiya slى الlaه عليه waslam qaala ida اstayqada axadukum markuu xakiin tooso falyufriq calaa yadihi gacantiisa ku shubo korkaa kaga shubo alaaa mara saddex jeer qabla an yudkira intuuna gelin yadahu gacantiisa fii inaa'i weelkiisa fainahu laa yadri ma ogo fiima baatat yaduhu gacantiisa meeshay bariday iyo siday u bariday ma garanaye korka markaa nijaasada korka biyaha in lagaga shubaa la rabaa ee in la dhexgeliya ma aha waxay culimmadu leeyihiin farqun bayna wuruud اlmaai cala اnajaasa wa bayna wuruudi الnajaasati cala اlmaai ayaa farqi udhexeeya biyihii yaraa haddaad nijaasada intaad biyihii qaadato aad kor kaga qaado nijaasadii bay zuulinayaan oo biyihii ay korreeyaan laakiin haddaad nijaasadii biyihii dhex geliso biyihi hora waa isla nijaasoobeysaa marka waa wuruudulmaa cala najaasa la rabaa sida la rabaa sidaa weeyaan walidaalika haddii la faraxalanayo oo kale iyo in wuruud la sameeyaa fiican oo biyaha korka lagaga shubo gacanta ee aanan biyihii yaraa la wada gelinin waromayse farahan dadka ay gashanayaan cudurada ay wataan iyo wasakda ay wataan iyo nijaasada xataa ay wataan qof baa iska xoqon kara gadaasha dambe oo laga yaabo inay farihiis wax soo gaadhaan marka korka biyaha lagaga shubo sidaasa afdala oo fiican ayib xaaladahaas markaa waxa gacantiiba nijaaseynayo ee gacantii intay taabato gacantii ay laleeya biyaha ku nijaasaynina qofkana uu wato maxay tahay waa masalatul istijmaar bay qaar leeyihiin qofka marka dhagax uu ku isijeysanayo waxaa soo maray qofka markuu isijeysanayo maxaa u bannaanaa saddex suuro saddex suura samayn suurada koobaad yaa sheegi kara ya ya dhagax keliya alistijmaar suurada labaadna almaa biyo keliya suurada saddexaadna in la jamciyo biyihii iyo dhagaxii saddexda waa ku banaanayd soo ma saddex waa ku banaanayd dhagax haddaad ku sijaysato dhagaxii muxuu zuuliyey ma caynu nijaasa buu zuuliyey mise aharu najaasa buu zuuliyey nijaasada caynteedii muuqatay buu zuuliyey lakiin ahartii raadkii waa jiraa waa jiraan marka waa macfu waa la cafiyey intaas ku hadhay meeshae afarta iyo reerka hoose ay la arkayni waa laiska cafiyey ha la cafiyey maxalkeeda iyo meesheeda inta uu yahay ayaa cafisku uu yahay haddii marka gacantii ay meesha ugu tagto wixii oo markaa xilliyaha kulul oo kale xilliyaha kulul sida bishaan hadda ku jirtay mars oo kale iyo xijaaz iyo dhulka kulul oo kale ayay leeyihiin meeshii oo dhididay oo maxalihii afwade cafige halkii loogu talagalay iyo gacanta ugu tagtay markaa nijaasadii soo noqlinaysaay way ku nijaasaynaysaa wax halkaas leey lakiin meesha iyadu sideedaas ayaa loo afiya waa loo ogol yahay xadana qtayb bn saciidin qal xadana muqira yani xisaami an abi zinaan an nacr an abi hurayra xa xadana nasr bn aliy qala xadana cabdlah cla an hishaam an muxamedin an abi hurayra xadana abu quraybin qal xadana khaalidun khaalid alxadaa yani ibn makhlad be qaala can muxamed ibni jacfarin can alcalaa can abihi abihiis can abi hurayrata waxadana moxamed bnu raaficin qala xadana cabdrazaq xadana macmar can hamaam bn munabihin can abi hurayra xa xadana moxamed bnu xaatim xadana moxamed bnu bakrin xadana alxulwaaniy xasan bnu caliy weeyaan bnu raaficin qaala xadana cabdrazaq bn hamaam qala jamiican akhbarana ibnu jurayj akhbaranii ziyadun ana haabitan mawla cabdiلraxman ibnu zaydin akhbarah أنه سمع أبا هريرة في رواية جميعا عن النبي بهذا الحديث كلهم يقول wuxuu leeyahay حتى يغسلها ilaa uu ka dhaqayo onan gelinin biyaha وlam يقل waaxid minهم qof kamida muna dhihin ثaلاثا lafdigaa saddex jira dhaqaa إلا ma qadamna wixii aan soo maray min riwaayaةi jaabir kowdhe وبن مسyبi وأبي سلمة وcبدالله بن شhقيق وأبو صالح وأبو الرaسين faإنهم intaasa oo idil في xadiiثiهim dikru ثaلاثة saddex ثaلaaثin saddex in la dhaqo ayaa ku sugan marka riwaayaة الزiyaadة ayaa la qaadanaya nijaasada waxaan eyga ka ahayn saddex jeer ayaa ugu dheer ugu badan haddii ka hor ay caynu nijaasa zuushana ku filan baabu xukmi wuluuqi اlkelbi wallah aclam bilah towfiq sal allah w ala mxamed